alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay kitaabkii kasha shubahaadka waxaanu sheegnay musanifku raximah llahu tacaala kitaabka inuu ka dhigay laba qeybood iyo khaatima qeybta koowaad waa maxay waa tamhiid iyo muqadimo waa gogol dhig uu ka horeysiiyey musanifku raxima llahu tacaala sheegitaanka shubahaadka iyo jawaabahooda imise masale ayaa ku jira tamhiidka ama muqadimadaas kam mas'alatin fiiha aye aye tafadal imise masalo tiradan raba shan sax shan masalo ayaa ku jira masalada koobaad oo aynu dhiganay masalada koobaad haye soodia kitaabka haysta haye أrsل الlah الرسل لdعوة الناas إlى التwحيid أن التwحيid هو إفrاad الlahi بالعباadة هو dين الرسل الذي أرسلهم الlah bه إلى عباadه ayb maslada markaa waynu qaadanay waxaanay tusinaysaa daliil عalى أhamiyaة التwحيid mar haddii twxiidku uu yahay weliba twxiid العibaadة ujeedada weyne ilaahay uu soo diray rususha twxiidka muxuu ku qeexay musanifku bima carafa التwxiid haye ifraad اllahi bاlcibaada ana التwxiid hu ifraad اllahi bاlcibaada ayuhuma acam almucaraf am الtacriif hal yataطaabaqaan almucaraf oo towxiidka iyo tacriifka waa ifraad اllahi bاlcibaada mise mucarafka oo kala qeexayo ayaa ka macno ballaarhan tacriifka waa waxaa lagu qeexay haye haye keebaa ballaarhan tawxiidka tawxiidku ma aha un ifraad ullahi bilcibaada uu ka macno ballaarhan yahay oo waa ifraad ullahi bixuquuqi wa khasaaisi ayb ifraad ullahi ma laa yakunu ila lahu ayb muxuu musanifku haddaba tawxiidkii ugu qeexay tawxiid alcibaada oo ana saynu alaaat lusuulkana kusoo aragnay ana tawxiida huwa ifraad اllahi bاlcibaada muxuu yidhi haye tafadal waa maxay waa aslu tawxiid waa acdam tawxiid waa asalkii tawxiidka waana tawxiidkii u weynaa sabab kale haye nacam لأن التwxيid إida uطلqa fi khiطاab الشharc falmuraadu bihi twxiid الcibaada haddii twxiid la sheego iyadoon waxba la raacin nusuusta lagu sheega aayaadka iyo axaadiiثa twxiid اlcibaada looga jeeda mid kale haye la la xagga tacriifka ayaynu ka hadlayna haye la lakin taas sabab maaha cibaaradana ah min baabi iطlaaq اlkuli wa iraadat اljuz towxiidkiibuu nooc gooniye u isticmaalay sababtu uu isticmaalay baynu ka hadlayna hadda haye نعم لأن توحيد العباadة يsتلزم الأنواع الأخرى ولم يستحق العباadة إلا بكونه واحدا في ربوبيته وبكونه متصفا بالأسماء الحسنى والصفاaت العلى haddii ilaahay in la sugo inuu cibaadada la gaar yahay waxaa taa ka dhalanaysa in rabbinimadiisana la sugayo kelidii rabbihi waayo waatuu cibaadada ku mutaystay iyo in la sugo ilaahay inuu leeyahay magacyada wanaaga badan ee sifaadka dhamayska tiran ayib masalada labaad almasأlaة الثaaniya min masaa'il اlmuqadima aye maada qult ku celi masalada labaad saasay udhiganta taqriibka ma akrida ma qara't law qara't la asabt haye fadl macnaha guude masaladu ku saabsanta horta sheeg taas waa furuucdii dalaala haye bayaanu xaal mushrikiin aladiina bucita fihim rasuulu llah masalada labaad waxay ku saabsan tahay caddaynta siduu ahaa xaalkii mushrikiintii nebi maxamed laga soo dhex saaray kayfa kaana ictiqaaduhum fi llah ilahay maxay ka aaminsanaayeen kayfa yucaamiluuna allah maxaa faa'iide inoogu jirta taas aye inaynu garanno xaal mushrikiin kef xaqiiqada shirkigaynu ku garanayno waayo shirkigan uu qur-aanku ka hadlayo wax ku gaalaysiinayo oo dhiig iyo maal uu ku xalaalaynayo waxaa kow ka ah kii waktigaa jiray ee dadkii qur-aanku ku soo degay ay ku sifaysnaayeen soo ma marka xaalkooda marka la garto shirkigoodu baa la garanaya shirkigoodu noocu ahaa haddii la gartana waxaa la garanayaa waxa waxa ay ku sugnaayeen oo kale ku sugani in iyaguna mushrikiinsoodoo kale walow xagga idicaaga magacaabi sheegashada iyo magac bixinta iyaa ku khilaafsanaadaan masaladaas imise qaaciday koobsanaysaa baynu nidhi haye kam amaaniya weliba marka laisku celceliyo haddii lasii kala qaadqaado way ka badan tahay sideeddaa qaacido sideedduba waxay ku jiraan muqadimada tamhiidka ayay ku jiraan marka laga reebo qaacidada sideedaad ee u dambeysa oo shirk اlawaliin akhafu min shirki اlmutaahiriin qaacidadaas iyadu tamhiidka kuma jirto baa xaggeynu ka keennay qaacidadaas waxa ay ku jirtaa wuxuu musanif ku sheegay taxta shubhati athaamina sideedan qaacide masalada aynu ka farcinay ah bayaanu xaal mushrikiin sideeduba tamhiidkan bay ku jiraan marka laga reebo qaacidada ana shirka alawaliin akhafu min shirki lmutaahiriin taasi halkuu ku sheegay musanifku muqadimadee tamiidka maya wuxuu musanifku ku sheegay taxta shubhati athaamina dakaraha musanifu taxta shubhati athaamina shubhada sideedaad ay noo iman doonta ayuu hoosteeda ku sheegay marka maxaa idinka rabaa taa halkeeda u daaya toddobada kale nin walowba kitaabkaaga matniga aada haysato inaad ku calaamadiso oo aad ku qorto matniga mana tartiibsane iska ilaali horan kugu sheegay tartiibta aynu sheegnay uguma qoraa kitaabka oo kitaabku t waxaaba taa ku caddaynayaba sideedda qaacido teebuu u hor sheegay arsalahu llahu ilaa unaasi yatacabaduuna wayaxujuuna wayatasaddaquun sooma odhan taa qaacidada misaad baynu ka dhignay qaacidada labaad baynu ka dhignay annahum kaanuu yacbuduuna allah fayaxujuuna wayusaluuna wayasumuuna wayatasaddaquuna wayadkuruuna allah marka tartiib ahaan hauga baadhin iska ilaali laakiin toddobada qaacide waxaa lagaa rabaa matnigaaga inaad ku calaamadso waadix waa shaqo guri ya ayib wuxuu musanifku yihi arsalahu llahu ilaa unaasi yatacabaduun ay yacbuduuna allah wuxuu nebi maxamed ilaahay u diray dad ilaahay caabudi jiray wayxujuuna wayatasadquun wayadkuruuna allaha kaiira ayib sidee laysu waafajinayaa tan iyo qowl اllahi tabaaraka watacaala walaa antum caabiduuna maa acbud ilaahay oo amray nebigu inuu ku idhaahdo mushrikiintii idinku ma tihidin kuwa caabudaya haddaynu mawsuulo ka dhigno maada ee aladi n aayadda macnaheedu waa in mushrikiintu inaanay caabudi jirin ilaahay subxana watacaala kayfa nuwafiq bayna hadihi alaaya wa bayna hadihi lmas'ala iyo dee adilada masaladan kusoo aroortayba ila adila sheegtay inay tukan jireen muslim wuxuu ku wariyey abu dhar ana abaa dharin sallaa qabla almabcathi bisanatayn wa fii riwaayati bialaati siniin inuu ilaahay tukan jiray intaa nebiga lasoo dirin laba sanood ka ama saddex ka hor ada saxiixi muslim inay xajihi jireen qur-aankaaba lagu sheegay axaadiidtana waa lagu sheego talbiyadooday ka muuqata sadaqadda xadiidkii xakiim bnu xizaam wakadalika ducada iyo dikriga waata qur lagu sheegay iyo intaba ashcaartoodana way ka muuqataa gabayadoodi iyo hadalkooda fi taarikhi alcarab ku xusan marka nusuusta kusoo arortay inay ilaahay caabudi jireen iyo aayaddan sayn isu waafajina haye ah. yaana cibaadadoodiiba cibaado la baa laga soo qaaday walaa antum caabuduuna ma acbud صaxiix maada ku jirta ayadda walaa antum caabiduuna maa acbudu haddaynu masderiye ka dhigno ishkaalba ma leh oo macnuhu wuxuu noqonaya walaa antum caabiduuna cibaadati idinku kuwa ilaahay ku caabudo cibaadada aan ku caabudo ma tihidin oo nebigu wuxuu ilaahay ku caabudi jiray cibaada khaalisa lilah kuwanna ku caabudi jireen cibaadaat ashrakuu oo jacaluu ligayr illahi fiiha nasiib cibaadaada ilaahay cid kale kula shuraakaysiiyeen haddaynu maada mawsuulo ka dhigno walaa antum caabiduuna maa acbudu e aladi acbudu waxaan leenahay yuطlaqu lafdu اlcibaadati fi اlqur'aani wالsunati bictibaareyn ereyga cibaado waa la ilaaqa waa la sheegaa nusuusta waa lagu sheegaa iyadoo laba dhinac laga eegay mar bictibaari alxaqiiqa marna bictibaari suura marka marka cibaadada xaqiiqadeeda laga hadlayo marka suuradeeda laga hadlayo waa kala laba nafyigan aayaddan kusoo arooray iyo ibaadka nusuusta anu sheegnay kusoo aroorayna labadaa ictibaar baa loo kala eegaya oo bictibaari suura marka la eego kaanuu yacbuduuna allah oo wax suuro iyo muuqaal cibaado leh ayay samayn jireen oo salaada oo sowma oo xaja oo marka kaanuu yacbuduuna allah bictibaari suura nafyiguna wuxuu ku dhacayaa bictibaari alxaqiiqa oo maa kaanuu yacbuduuna allaha bictibaari alxaqiiqa oo cibaadada xaqiiqiya ilahay may caabudi jirin waxay ka dhigan tahay iminka qof bilaaweyso ku tukaday waxa uu sameeyey yuطlaqu calayhi ismu salaa bictibaari suura magaca salaa lagu ilaaqaya marka xagga suurada laga eego wa yunfaa ismu salaa bictibaari اlxaqiiqa magaca salaana waa loo diidaya marka xagga xaqiiqada laga eego salaa xaqiiqiya maaha walihaada u fiiriso xadiidu almusii salaata ninkii salaadiisa khalday xadiidka xaggiisa hore haddaad ka soo bilowdo maxaa ku jira ana rajula dakla اmasjid fasala salaad baa lagu sheegay waa bictibaari suura bictibaari اxaqiiqa markii loo yimi nebigu muxuu ihi irjic fasali fainaka lam tusali markaa nefyigi iyo ibaatku laba dhinacoo kala duwan bay ku dhacayaan oo ibaatka fasalana wuxuu ku dhacayaa suurada iyo muuqaalka lam tusali oo nefyigaasina muxuu ku dhacayaa aqiiqada salaad maqbuula ilaahay agtiisa macno kuleh oo laga ajar siinayo maa tukan wayaan tanna waa sidaas kale wa ihbaat lcibaadati lilmushrikiin waa bictibaari suura nafyu lcibaadati can lmushrikiinna waa bictibaari alxaqiiqa ayib wuxuu ihi musanifku wailaa fa haulaa lmushrikuun aladiina qaatalahum rasulla yashhaduuna ana allah huwa alkhaaliq waxdahu laa shariika lah anahu laa yarzuqu ila huwa walaa yuxyi walaa yumiitu ila huwa walaa yudabiru amra ila huwa waana jamiica asamaawaati asabci waman fiihina walaradiina asabci waman fiihina kulluhum cabiiduhu wa taxta tasarufihi wa qahri waa qaacidada koobaad sideedda qaacide kamidaba halkan ku jirta ana lmushrikiina aladiina qaatalahum rasuulu llah kaanuu yuqiruuna biwujuudi illahi wa rububiyatihi mushrikiinta rasuulku uu la dagaalamo waxaan kuwa qirsan ilaahay rabbinimadiisa ilaahay jiritaankiisa iyo rabbinimadiisa ilahay inuu khaaliq yahay raasiq yahay muxiye mumiit yahay mudabir yahay liumuuri اlkhalq walam yudkilhum dalika fi lislaami liishraakin fi lcibaada laakiin qirsanaanta intaa qirsanaayeen muslimiin kumay noqon sababta muslimiin ugu noqon waayena waxa wey liishraakin fi lcibaada shirki bay ku sugnaayeen xagga cibaadada ah mas'aladan haddaba masalada ku saabsan ahlu الsuna dikru ahli الsuna iqra mushrikiin lirububiya markay ahlu suna leeyihiin mushrikiintu ilaahay rabbinimadiisa way qirsanaayeen waa masأalaة mundabidaة bidawaabit laa budda minha masale sidaa laysaga ilaaqaya ma haddaad saasun u ilaaqdo adoon dawaabideeda garanayn ishkaalaad baa kugu soo arooraya daabidka koowaad waxa weeye ana hada laysa madxan lahum bal israaun calayh marka la leeyahay mushrikiintii nebi maxamed alayh isalatu slam laga soo dhex saaray ilaahay rabbinimadiisa way qirsanaayeen inuu yahay alkhaaliq lmalik almudabir alraasiq almuxyi almumiit ma aha in arrintaa lagu ammaanayo bal arrintaa waa lagu dhaleecaynaya oo maaha ahlu sunna inay leeyihin iyo ahlu tawxiidku niman fiican bay ahaayeen oo ilaahay rabbinimadiisa qirsan bal arrintaasi waa lagu dhaleecaynayaay oo waxaa la leeyahay caqli darradooday tusinaysa inay iyagoo ilaahay rabbinimadiisa qirsan oo yuwaxiduunahu fi rububiya oo la kelidii baa rabbi haddana ay cibaado cid kula shuraakaysiiyaan cibaadadu rabbinimada ku mutaystay caqli darooday tusinaysa in min baabi dami looga jeedo qur-aankana way ku cadahay oo ay ka waramaya inay ilaahay rabbinimadiisa qirsanaayan waxaa lagu gebagabeeyaa wax tusinaya in la dhaleecaynayo afalaa tacqiluun iyo afalaa tadakaruun iyo anaa yufakuun iyo fa anaa yusxaruun iyo fa anaa tusxaruun iyo ayaa lagu gebagabeeyey marka masaladaasi maaha siday ka dhigaan quburiyiintu oo yidhaahdaan ahlu tawxiidka iyagoo ku dhaleecaynaya mushrikiintii bay ammaanayaan oo ay leeyihiin ilaahay rabbinimadiisay rumaysnaayeen ama waxay leeyihin way ka diin fiicnaayeen dadkan xabaalaha caabuda sidaa maaha masaladaasi daabitka labaad waxa weeye kalaamu ahli الsuna fi hadi اmasla mutacaliq bimushrik اlcarab mushrikiin oo dhan looma jeedo marka la leeyahay mushrikiintaa qirsanaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu kelidii rabbi yahay walihaada alimaam maxamed cabdilwahaab raximah llahu tacaala halkan iyo alqawaacid alarbacba masalada mu ilaaqin oma odhan mushrikiintii caalamka soo maray oo dhami way qirsanaayeen ilaahay rabbinimadiisa ee wuu qayday wuxuu ku qayday kuwii rasuulku la dagaalamay wailaa fa haulaai mushrikuun aladiina qaatalahum rasuul llah yashhaduuna ana allah huwa alkhaaliq waxdahu laa shariika qaydka sooma arkaysa aladiina qaatalahum rasuul idan mushrikiinta laga hadlaya mushrikiin o dhan maaha e mushriku alcarab aladiina bucita fiihim rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam qodobkaana waa inaad fahamto oo caalamka waa soo mareen mushrikiin aan ilaahay rabbinimadiisa qirsanayn sida addahriya oo kale kuwii lahaa wamaa yuhlikuna ila dahr namuutu wanaxya wamaa yuhlikuna ila dahr iyo falaasifada iyo qodobka saddexaad waxa weeye muraadu ahli الsunna iqraaruhum برuبyة اللahi في الجuملة وأصuل المسألة aهلسuنة marka le مشhrikiintii nebigu uu la dagaalamay ilahay rabinimadiisa waa qirsanaayeen waxay ujeed tafaasiiشha maaha waxay ujeedaan في الجuملة usuusha baab الrububiya ayay qirsanaayeen oo ilahay inuu yahay alkhاaliq almalik almudbir almuتaصرف في الكwn ayay qirsanaayeen ma macnaheedu kanuu yuqiruuna wayuminuuna bitafaasiili rububiyat اllah macnaheedu saa maaha bal ahlu suna waxay leeyihin kanat lahum inxiraafaat fii baabi rububiyat اllah inxiraafaad bay ku jireen fii baabi rububiya asalka baabka ha qirsanaadaan usuusha rububiyat اllah wa ana allaha alkhaaliq almaalik اlmudabir alraasiq almuxyi almumiit laakiin maaha macnaheedu ana hada اbaab صaxa lahum walam yakun lahum fiihi inxiraaf inuu baabkaas u ansaxay oo wax inxiraafa iyo lumitaana ama qalooca ama khaladoo ka galay aanu jirinba maaha bal iyagoo usuul rubiya qirsan ayay haddana inxiraafaadku le inxiraafaadka waxaa ka mid a anahum lam yaquumuu bxaqi rubiyaة اllah ilaahay subxana watacaala iyagoo rabbinimo uqirsan rabbinimada ilahay uqirsanee xaqeediibaysa hadday xaqeedii siiyeen waxay noqon lahayd inay ilahay cibaadada u gaar yeelaan walihadaba sheekh maxamed ibn cabdilwahab raxima llahu tacala wuxuu idhaahdaa alrububiyatu waa aslu t aslu اdiin ilahay rabbinimadiisa in la qira waa asalka walaa yaqlatu fi luluuhiyati ilaa man alita fi rububiya laa yaqlatu fi luluuhiyati ilaa man halita fi rububiya waxaa ku khaldama baab luluuhiya iyo cibaadada ilahay loo gaar yeelo shirki ku dhaca fi luluuhiya mid ku khaldamay fi rububiya oo algalaطu fi luluuhiyati farcu can اlgalaطi fi rububiya khaladka galay uluuhiyadu wuxuu farac ka yahay khalad galay maxay rubiyada galay waa kuwa ilaahay asmaadiisa qaar ka diiday sida ismu llahi araxmaan waa qaar ka midii aaminsanaa ana annaw huwa aladii yaأti bilmaطr oo sida aynu ka soo naqilay ibnu qutayma ibnu qutayba baabu ma jaa fi stisqa markayn marna kitaab tawxiid baablistisqaaga carabi way ku qaybsantay oo qaar aaminsanaa in xidigaha soo bixistooda iyo dhicisteedu lafteedu ay roobka keento iyo qaar aaminsanaa inay sababu tahay intaba way lahaayeen alcarabu fi ljaahiliya marka ahlu sunna markay leeyihiin in almushrikiin aladiina qaatalahum rasuul lah yuqiruuna birububiyat illahi waxay ujeedaan fi ljumla iyo usuululbaab bay ujeedaan arrinka afraad waxa weeye muraadu ahli الsunna iqraaru haalibiyatihim marka le mushrikiintii nabi maxamed ula dagaalamay ilaahay rabbinimadiisa way qirsanaayeen maha ana kula fardi minhum kaana yuqiru birububiyat illah maaha ina leeya shaksi kasta oo ka midi ilaahay rabbinimadiisa wuu qirsanaa bal aalibiyadooda loo jeeda halkan waxaa ku jirta masale muhim oo ah marka qolo kufaar ha noqdaan ama alfiraq lmiliya ha noqdaan qowl iyo madhab loo nisbaynayo waxaa loo jeedaa aklabiyadoodu siday qabaan baa loo jeedaa walihaadaba sheikh lislaam ibnu taymiya kitaabkiisa minhaaj sunna ee raafidada uu ku radiyo wuxuu ku sheegay markuu leeyahay qaalat araafidatu kada araafidatu tara kada inuu ujeedo haalibiyadooda waa la heli karaa haddii ashkhaas khilaafo waa la heli karaa bal mushrikii alcarab waxaa laga dhex eh, helay oo ka mid ahaa dad shirkiga diidanaa ashirku fi lcibaada ayaa laga dhex helay iyagoon islaamin ba haddana ashirku fi lcibaada diidanaa oo aqligooda ay geli weyday ilaahay baa kelidii rabbi ah haddana baabulcibaada marka la yimaado cid kale cibaadadii wax looga ogolay marka marka la leeyahay mushrikiintii nebigu la dagaalamay ilaahay rabbinimadiisa way qirsanaayeen aklabiyadoodaa loo jeeda wahaakada marka leenahay qaalat ilashcariyatu aklabiyadoodaa loo jeeda bal qur-aanka taa mid kasii khaasaysan baaba ku jirtaba taasoo ah in koox loo nisbeeyo waxa ay yidhaahdaan a'imadooda iyo waaweynkooda intooda kalena aanay inkirin qaalat ilyahuudu yad llahi maqluula kulu hal kullu yahuudiyin qaala bihada hada alqowl mid kastoo yahuudi qowlkaa miyuu yihi waa maya waa ghaalibiyatum waxay qabeen a'imadoodii iyo axbaartoodii qaar ka mida midabaa sidaa yidhi iyo almutaasa bihi fiihim iyo kuwii dhexdooda lagu dayanaye la eeganayay kuwii kalena ma inkirin walihaada firqadii oo dhan ayaa loo nisbeeyey alfirqa kulaha baa loo nisbeeyey qaala raximah llah faidaa taxaqaqta markaad xaqiiqsato ee si u agaato annahum mushrikiintu muqiruun kuwa qirsanaa inay yihiin bi haada kan oo ah ilaahay rabbinimadiisa wa annahu arrinku inuu yahay markaad xaqiiqsato lam yudkhilum inaanu gelin iqraarkaas iyaga fi tawxiidi inaanu gelin alladii tawxiidkaasoo dacaahum iyaga ugu yeedhay ilayhi xaggiisa rasuulu llahi sala allah alay wasalam wa carafta aada garata ana tawxiida tawxiidka alladii tawxiidkaasoo jaxaduuhu ay dafireen ay diideen huwa isagu tawxiid lcibaada inuu yahay oo aanu ahayn waxa weeyaan tawxiid aladii towxiid lcibaadahaasoo yusamiihi ay ku magacaabaan almushrikuuna mushrikiintu fii zamaanina waktigeennan dhexdiisa ay ku magacaabaan alictiqaad ay ku magacaabaan kamaa kaanuu yadcuuna allah ay kaanuu muqiriina birububiyat illah ilaahay rabbinimadiisa kuwa qirsan bay ahaayeen kamaa kaanuu siday u ahaayeen yadcuuna allah kuwa ilaahay caabuda oo barya subxaanahu wa tacaala habeen iyo wanahaaran maalin uma minhum waxaa ka mid ahaa man yadcu malaaikata mid malaaigta barya oo u barya liajli salaaxihim wanaagii inay ku sifaysayiin awgeed iyo wa qurbin waliajli qurbihim dhowaanshahooda awgeed min allah ilahay u dhow yihiin wuxuu u baryay liyashfacuu lahu si ay ugu shafeeco qaadaan aw yadcu wa minhum waxaa ka mid ahaa man yadcu mid barya rajulan nin saalixan wanaagsan oo dhintay mila laat salaato oo kale aw nabiyan wa minhum ama nebi wa min waxaa ka mid ahaa man yadcuu mid baryo nebiyan mila ciisa sida nebiy ciise oo kale wa carafta aada garata ana rasuula اllahi sal la sl rasuulka ilaahay qaatalahum inuu la dagaalamay calaa hada shirki calaa tarki hada shirki shirkigaas ay uga tagaan wa dacaahum uu ugu yeedhay ilaa ikhlaas اlcibaada cibaadada in loo barax tiro lilaahi ilaahay kama qaala tacaala ay liqowli llahi tacaala ay liajli qowli llahi tacaala ikhlaasu cibaadadu ugu yeedhay liajli qowli illahi tacaala oo kaaftu waa tacliiliya wey qowlka ilaahay awgii ilaahay u uhi falaa tadcuu ha caabudina maca allahi ilaahay maciisa axadan wa qaala wuxuu ihi ilaahay lahu ilaahay waxaa usugan dacwat lxaqi baa usugan waladiina kuwa yadcuuna ay caabudayaan min duunihi ilaahay sokadii yadcuuna ay baryayaan min duunihi ilaahay sokadii laa yastajiibuuna lahum iyaga ka ajiibi maayaan bishayin wataxaqaqta aad xaqiiqsata ana rasuula اllahi sala la ala slm rasuulka ilahi qaatalu in la dagaalamay muxuu la dagaalamay liyakuuna ducaa si ay u noqoto baryadu kullu dhammaanti lilaahi wdabxu gowricuna kullu dhammaanti lilaah wanadru nadarkuna kullu dhammaanti lilah walistiaaatu gurma dalabkuna kulluha dhammaanteed bilaah wa jamiicu anwaaci cibaadati cibaadada noocyadeedoo dhamina kullaha dhammaanteed lilaahi mid ilahay usugan ay u ahaato wa carafta aada garata ana iqraarahum qiristooda bitawxiid rubiya ay qireen lam yudkhiluu minaanu gelin fi lislaam wa carafta aada qasdigay u qasdiyeene cibaado ay ula qasdiyeen almalaaikati walambiyaa walwliyaa yuriiduuna iyagoo doonaya shafaacatahu inay ilaahay ka wasteeyaan wataqaruba ila allah iyagoo doonaya ilaahay inay ugu dhowaadaan bidaalika qasdiga ay malaaigta iyo ambiyadii iyo awliyadiiyo duca ula qasdiyeen huwa qasdigaasi alladii kii inuu yahay xal xalaaliya dimaahum dhiigoodii waamaalhum xoolahooda waata markaa jawaabti carafta intaasoo dhan markaad soo xaqiiqsato carafta waxaad garan xiinaidin markaa atwiid towxiidkii xaqiiqadiisa aladii towxiidkaasoo dacat ilayh rusul rususha ay dadka ugu yeedheen oo aba ay diideen can iliqraari bihi qiristiisa iyo sugistiisa almushrikuuna mushrikiintu ay diideen wallahu aclam sal allah ala nabiyina mxamed